bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi w alihi w صaxbihi ajmaciin maanta oo ay tahay jimca saddex iyo tobanka bisha shawaal hijrada nebigana ay tahay kun iyo afar boqol soddon iyo saddex ee ku aadan kow iyo soddonka bisha sideedaad laba kun iyo laba iyo tobanka miilaadiga yaa waxaan doonayaa haddii ilaahay uu yiraahdo inaan ka bilaabo meesha tan kitaabkii kitaab alcaqiida alwaasitiya kitaabkaas mashhuur weeyaan waxaana alifay shaykhu اlislaam axmed ibni cabdilxaliim ibni cabdisalaam ibni teymiya sheekhaas waxa weeyaan ibnu teymiya shaykhu lislaam baa loo yaqaanaa waa ghaniyu can اtacriif wuxuu dhashay taariikhda hijriga markay ahayd lix boqol iyo kow iyo lixdankii wuxuuna dhintay raxmat ullaahi calayhi markii ay ahayd todoba boqol todoba boqol iyo sideed iyo labaatankii macnaha cumrigiisa markii lasoo aruuray waxay ku imaanaysaa eh, lixdan iyo todoba sano marka ninkaa cumrigiisa markii la fiiriyo iyo injaaska uu qabtay wax isbarbar dhigi kara ma aha waxa weeyaan ilaahay baa ummadda islaamka ugu gargaaray weliba jaanibka ee inxiraafaadka caqiidada ku yimid oo ummadda islaamka a lasoo gudboonaatay runtii dowrweyn buu ka cayaaray ilaahay baa jidka ku caddeeyey marka wuxuu ka mid yahay dadka oo culamada oo min naasiri sunnati nabiy sala allahu calayhi wasalam walidaalika ibnu teymiya maa min aalibin ilaa wahuwa yacrifuhu imaa muwaafiqan lahu aw mukhaalifan ha ahaado ama ha khilaafsanaado ama ha ha waafaqsanaado marka markii hore waxaan ugu talagalay in labadii kitaaboo hore aan u duubay kitaabkii sheekh alislaam alismaaciili iyo saabuni inaan ku dhaafo oon caqiidada saddex labadaas kitaab haddana waxaa ila sii noqotay bacda jawlatin oo aan kutub kala duubay in haddana aan caqiidada midan ku dhammaystiro liannahu waxa weeyaan eh, fi zaman ibni taymiya wamaa qablahu istajadat firaqun kathiira jiddan culammada islaamka ana waxa weeyaan hadba firqada markay timaado unbaa laga hadlaa iyadoo lagu radinayo usuul islaamka meesha ay ku khilaafeen iyo meesha ay ka waafaqeenba in la cadaynayo marka ibni taymiya waxa weeyaan muctarak oo wuxuu dhexgalay waktigiisa maxaan ku irahdaa iyadoo caqaaidii firaq la kala noqday ee qolo kastaba ay wax sheeganayso marka oo qaar badan ama madaahibtii oo markii salafkii waqtigiisa jirtay oo haddana wax badan lagu buunbuuniyey iyo qaar badan oo haddana ayaga ka tafarucay oo dadka qaarkeed ay u malayn karaan in meeshaas maxaan ku iraahdaa nimankan xaq ay la yimaadeen ama tafsiil ama tabyiin dadkii kale aysan aqoonin marka in la radiya aad bay ugu baahneyd sidaas daraaddeed baa waxay tahay dadka culamaa islaamka oo quruuntii mutaakhirka ahaa yimid waxaa laga faa'iidaysanayaa albidac walinxiraafaat alatii xalat bilumma alislaamiya sida loola dhaqmi lahaa dadka laga faa'iideysanayo weyaan marka nuqdada kale waxaan rabaa inaan idhaahdo limaada nurakis cala alcaqiida dad badana waxaa laga yaabaa weliba maanta ay shabaabu saxwa ay u badan yihiin dadka saxwada islaamka ah caalam alislaami hadda islaamka u soo jeesta waxaa laga yaabaa inay aad macnaha ay u jecel yihiin in baabulcaqiida oo dhan layska laabo ummadda sidaan loo kala geynin wa bitaali ummadda ay u tafaruqda sida loola loolami lahaa inxiraafaadkan maanta meesha ka jirto calmaaniyiinta iyo waman waraahum min duwal algharbiya walwathaniya in halkaa xoogga la saaro runtii waxa weyaan waa fikrad lakama marno inay u baahan tahay in meesha ummadda lagaha qabtiro dhibka ka yimid laakiin niman usuul alcaqiida alislaamiya niman aqoonin ma waajihi kara baatilkaas asiga ah waa mid mida labaad alcaqiidaة ahamu cilmi yatacalamhu اlinsaan fi xayaatih lannaha tatacalaqu biاllahi wa rasuulihi wa bikutubihi wa malaa'ikatihi wa bilqadari walyowmi alaakhiri intaasay caqiidada ku taabsan tahay wabitaali hiya muqadama calaa kuli cilmin walidaalika waxaa la yihahda alacmaalu kuluha tatawaqafu calaa sixati اlcaqiida haddii qofkii caqiida uusan lahayn camal kasta hadduu sameeyo wax macno uu leeyahay ma laha marka maadaama asaaskaas ay tahay ahmiyadaas in la barto waxa weeyaan waa waajib cayni ah ayib mida kale alkhilaafu fi lcaqiida laysa kalkhilaafi fi gayriha wasaaisha fiqhiga ee maxaan ku irahdaa ijtihaadaadka waa laysku khilaafi karaa laakiin caqiidada khilaaf lagama ogolo waxa weeyaan maa qaalahu allahu wa qaalahu rasuulu wamaa ajmac calayhi salafu saalix waxaan ahayn in la keena ma ah wa ilaa haddii qofka caqligiisa uu caqiidadii u furo waxaan aragnay baa dhici doono oo dadka maxaan ku irahdaa inxiraafka ku yimid wa bitaali caqiidada inay muhim tahay waxaa kugu daliila qowl llahi tacaala walaqad bacahnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu allaha wاjtanibu طaaguut aayaddaas waxay u baahan tahay oo fi suurati annaxli ku jirto in qof kasto muslimin u aad u tadaburo ilahi wuxuu le walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuulan ummad kasta waxaan ka soo dhex saarnay rasuul waxaan lasoo dilnay maxay tahay an icbudu llaha wajtanibu taaguut fi risaalada waxay ku egtahay labadaas cunsur asaasiga ah. dadki waxaa la faray ilaahay caabudo wajtanibu taaguut taaguut waxaa weeyaan kulu ma yucbadu min duuni illahi ka soo bilow ha noqoto qawaaniin wadciya ha noqoto sixir ha noqoto baatil ha noqoto nin la caabudo sanam ha noqdo kulu maa yucbadu min duuni illaahi marka in ilaahay kaligiis la caabudo waxyaalaha kaloo ay dadka caabudayeen oo asnaamta iyo wamaa duunahana in laga fogaado cunsurayni asaasiyeyni laa ghinaa canhumaa likuli muminin inuu ilaahayna caabudo baatilkaasoo dhanna uu ka fogaado marka fiiri ahamiyada ay leedahay ogow in ilaahay la caabudo wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun suurat alambiyaa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaahay wuxuu leey adiga kaa hortaa qof sooma aan dirin ilaa nuuxii ilayhi waxaan u soo waxyoon jirnay rasuul hortaa soo diri ma jiro ilaa waxaan u waxyoon jirnay annahu laa ilaaha illaa ana ilaah oo aniga aan ahayn oo ilaahaygaasoo xaqaa ma jiro oon ilaahaas ahayn ee facbuduuni baa loo waxyoon jiray marka wixii ummadda loo waxyoo jiray adigana laguu soo waxyooday sidaas w marka caqiidada ahamiyadaas ay leedahay qofka waa inuu usuusheeda iyo asaasiyaadkeeda inuu fahmo calىa dawءi kitaab اllaahi wa sunati rasuulihi wamaa aqarahu wa ajmaca calayhi culamaau asalaf الsaalix intaas baa caqiidada laga qaataa masaadirteeda ayib marka kitaabkii waan bilaabaynaa wuxuu leeyahy musanifka bismi اllaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilahi aladi arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu calى اdiini kulih wa kafaa biاllahi shahiida bismi اllaahi الraxmaan الraxiim ka caadati kuli اlmualifiin in kitaab kastoo la alifayo bismi اllaahi الraxmaan الraxiim lagu bilowdo waxa weeyaan waa caado mualifiinta ay iska qaateen ayagoo ugu dayanaya baa laleeyahay bikitaab illahi tacaala ilaahay kitaabkiisa markuu soo degay bismi illaahi araxmaan araxiim aa lagu bilaabay qur-aanka kariimka ah madkhalkiisa suurat lfaatixa waay ayadana maxay ka bilaabataa bismi illaahi araxmaan araxiim marka basmalada markii nin kastaba fanni uu joogo wuxuu uga baahan yahay buu ugu hadlaa ninkii caqiido joogo jaanibka caqadiga loogaga hadlaa ninkii naxwo jooga jaanibka oo naxwi ah looga hadla balaaqa hadday joogto haakada laakiin khulaasatu maa qiila fiiha waxa weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim bismi waa jaar iyo majruur jaar iyo majruur fi luqati alcarabiya waxaa lagu yaqaanaa keligiis ismataagi kara wuxuu ku tacaluqo ku tiirsado waa inuu helaa marka culammada waxay isku waafaqeen jaar iyo majruurkan mutacaliqiisa muqadar weeyaan meesha laguma sheegin marka waxaa banaan in lagu qadaro isim in la qadaro iyo ficil in la qadaro labadaba waa banaan tahay isim hadaa tiraa ibtidaai bismi illaahi raxmaan raxiim ism u noqonaya hadaa tiraa abtadiu bismi illaahi ramaan raxiim tiraahdan ficil u noqonaya labadaba waa banaan tahay laakiin ficil in la qadaraa fiican liana alasla fi lcamali alafcaal duuna alasmaa walidaalika naxwada markaan soo marayna hore waxaan u soo ogaanay alasmaa alati tacmalu camal اficli sabca inay tahay oo camal اficli baa lyidhi inuu ism camal fale maba ahaynba marka likowni اlficli asla fi اlcamali yanbagii an yakuna اlmuqadaru almutacalaqu bihi huna inuu ficil noqdo ayib ficilkii markii aan noqda laba hadana iu sii banaan tahay ficil caama in la qadaro iyo mid khaas in la qadaro hadaa tiraahdeed abtadiu bismi araxmaan raxiim caam waay abtadiudaas taslixu hadaad wax cunaysid abtadiu bismi illaahi wax akrinaysid abtadiu bismi haddii eh, maxaan ku iraha wax aad qoraysid abtadiu marka abtadiu waa caam saalix likuli shay mid khaas a ah, waxaa weyaan hadeertaan ualifu bismi illah hadaa khaas waay marka waxaa la yiri waxaa weyaan waxaa haboon ficil inuu ahaado ficilkana khaas ou sii ahaado lianna alkhaasa adalu cala almaqsuudi midka khaaska ah in la qadaro wixii lagu dhawaaqi maayo qalbigaad geshanaysaa oo marka la yidhaahdo ay taqdiirka ou noqdo bismi illaahi araxmaan raxiim mualifu marka waxaa laleeyahay haddana waxaa banaan in ficilkaas markii lasoo qadarayo in hore laga dhigo in gadaal laga dhigo labada waa banaantah oo taqdiirkii ay noqoto ualifu bismi illaahi araxmaan araxiim ama bismi illaahi araxmaan araxiim ualifu labadaba waa banaanta laakiin waxaa la yidhi in la dibdhigo yaa ka wanaagsan in laga hormariyo liasbaab marka hore waxaa laleeyahay haddii hore laga qadari lahaa waxay noqon lahayd anna gayra ismi illaahi in lagu bilowday marka sidii magaca ilaahay loogu bilowdo yaa waxaa haboon ficilka dib in loo dhigo xataa laa yusbaqa calى smi اllahi tabaaraka wa tacaala marka isimka ilaahay inuu hormaro yaa wanaagsan ko ayib mida kale waxaa laleeyahay kama yaquulu اbalaagiyuuna ana taqdiima almacmuuli calى alcaamili yadulu calى alxasri w اlqasri haddaan bismi illaahidii aan hormarino oon irahda mutacaliqeeda wa ualifu macnihii waxay noqonaysaa ana aljaar wاlmajruur waa macmuul caamilkiina u alifu oo mutaakhir a ah waay taqadum اlmacmuuli calى alcaamili yudinu biاlqasri wاlxasri marka waxay faa'iideynaysaa in bismi illaahi u alifu haddaa tirahda laa bismi gayrihay macnihi ximbaarsan tahay marka waxay faa'ideynaya xasri wixii oo macnaha waxa wax lagu bilaabanaya ilaahay isimka keligiis inuu yahay maxsuur ay ku tahay haddana ay ku gaabanta wax kale ayna meesha ku jirin sida iyaaka nacbudu oo eh, lalahaa marka nuqdadaas marka waxa weeyaan eh, labadaas nuqdo marka waxay noqotay in ficil lagu tacaluqiyo iyo in misim lagu tacaluqiyo waxaan ihi ficil baa wanaagsan liana huwa alaslu ficilki inuu caam noqdo inuu khaas noqdona waxaa ka wanaagsanaan ihi inuu ficilki khaas noqdo oo macnaheedii liana alkhaasa adlu calى اlmaqsuudi min alcaamaan soo nari waa nuqtada labaad inuu mutaakhir yahay ficilka lasoo qadarayo iyo inuu mutaqadim yahayna waxaa fiican inuu mutaakhir yahay baanu niri sababta waxa weeyaan liannahu taakhiirkiisa wuxuu faa'iideynayaa alxasru walqasru iyo isimka ilaahay inaan laga hormarinin wax kale marka macnihii waxa weeyaan bismi اllaahi الraxmaan الraxiim aad leedahay waxaad qadaraysaa markaa ualif waa qalbiga kuuga jirto ee ma aha meeshii ualif in lagu qoraya ma aha walaa axada kataba fi dalika laakiin jaarkan i majruur keligiis isma taagi kare ee waxaad ogaataa ana lahu caamilan muqadaran huwa ficlu mutaakhiru khaasun intaasaad leedahay طيب بسم illaahi الله waxa weeyaan calamun calaa daati illaahi tabaaraka wa tacaala waa isim oo calam ah waxaa la yidhaahdaa waa asmaada ilaahay isimka oo eh, ugu calamsan waay walidaalika waxaa la yidhahdaa asmaada kale bimathaabati sifaati lahu laakiin isimkan waxa weeyaan calamun calaa daati اllahi tacaala allah waxaa laga keenay min alma'luuh markii sarfi la geliyoo la gedgidiyo iyay allah bay timid marka bimacnaa allah almacbuud almaluh alma'luuh haddii lidaa bimacna almacbuudu maxabata wa tacdiima marka isimkan allah majaamid biya mase mushtaq wa waa tii naxwiyintii ka doodi jireen iyo sarfiyiinta sida raajaxa waxaa laleeyahay waa isim mushtaq a walidaalika yatacalaqu bihi اljaaru wاlmajruur wagayruhu fi qowlihi tacaala wa huwa allahu fi الsamaawaati wa fi اlardi yaclamu sirakum wa jahrakum marka ilaahay waxaan ahayn magacaas laguma magacaabin makhluuqaadka dhan magacyaalka ilaahay dad isku magacaabay qaar kamid a waa jiraan qaarna waaba banaanta sida ra'uuf iyo samiic iyo makhluuqaadka waa lagu magacaabaa laakiin eh, walow magacaba ha isku lahaadaane madmuunka iyo macnaha ay ku kala duwan yihiin laakiin allah waxa weeyaan waa magac ilaahay subxaanahu wa tacaala gaar la ah alraxmaan araxiim <clears throat> mar badan baad arkaysaa markii naxwadii aan joogin waxaan dhihi jirnay eh, dad badanna ay leeyihiin alraxmaan araxiim waa siiqataani min siyaqi lmubaalaga waxaa wa kalaamkaas fiihi nadar alraxmaan faclaan weeyaan faclaan min siiq اmubaalaga ka mid ma ah laakiin lafdigan faclaanka ah waxa weeyaan waa wasfi yadulu calى الtamakuni min الshay markii la yidhaahdo rajulu shabcaan faclaan wa shabcaan khadbaan dham'aan markii la yidhahdo waxay tusinaysaa ana alwasfa bihi wasala bihi alghaaya haddii shabcaan lidaada macnaha meesha ugu dambeyso uu ka gaaray dherigtaanka marka raxmaan ana allaha mutasifun bisifati raxmati alwaasica bisifati araxmati alwaasica walidaalika raxmaan waa caam baa le raxmaan addunya walaakhira raxiimna waa sifa khaas ah ayib alraxiim siigat lmubaalaga waa faciilu aw mifcaalu aw facuulu fi kahrati can faacilin badiilu faciil waa siiqat lmubaalaga marka waxa weeyaan allihii naxariista badnaay marka raxiimtaas waxaa laleeyahay labada sifo waa isdhamaystirayaan ilaahay raxmadiisa fi dunyaa gaal iyo muslimba waa wada gaaraysa oo hadda waxay gaalada ku socdaan caafimaad nolol caqli waxoo dhan ilaahay baa waa raxma laakiin raxiim markii la yidhaahdo khaalisatan yowma alqiyaama lilmuminiina wa raxiimtaas raxmada ilaahay gaalada raxmada ilaahay qiyaamo wax kuma laha cadliga ilaahay unbay qaadanayaan waxay mutaysaan la marsiinaya ayib marka raxmada ilaahay sidaas weeyaan marka waxa weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim intaas aan ku dhaafo alxamdu لilaahi aladii arsla rasuulahu bاlhudaa wa diin اlxaqi liyudhirahu cala اddiini alxamdu mahad lilaahi ilaahi bay u sugnaatay aladii rabbiga oo arsala soo diray arsala diray rasuulahu rasuulkiisa soo diray bilhudaa hanuunkii lasoo diray io wa diini اlxaqi xaqi diintii xaqi aheed lasoo diray liyudhirahu ilaahay suu ugu sara mariyo diintiisa cala diini kulihi diinyaalta dhammaantood oo dhan marka taas waxa weeyaan musanifka wuxuu ilaahay ku mahadinayaa inuu rasuul noo soo diray calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed ah inuu lasoo diray haddana cilmi naafic ah min kitaabin wa sunna ah haddana iyo diintaas xaqa ah oo baatilka aanan ahayn haddana inuu ilaahay noogu manaysto in diintiisa ay diimanka kale ka sarayso alxamdu waxaa la yihahdaa huwa thanaau cala allahi biljamiil wax wanaagsan oo ilaahay lagu ammaano ayaa xamdi la yidhaahda walidaalika ilaahay xamdiga wuu jecel yahay inaad ilaahay mar kastaba aad ku mahad celisid subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim waxyaalaha ilaahay eh, lagu tasbiixsado wuxuu ugu jecel yahay ku jirta xataa qaala nabiyu inahaa tamla'u maa bayna asamaai waalard marka xamdiga ilaahay wuu jecel yahay jacaylka uu ilaahay jecel yahay awgiis buu asiga isku mahad celiyey alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwaja alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilahi faatir الsamaawaati wاlard alxamdu lilahi aladi khalaqa الsamaawaati wاlard sidaas weeyaan ilaahay asaa isku mahad celi waxaa ilaahay loogu mahadinayaa liana lahu kamaala sifaat ilaahay haddii uu waxba noo qabanin xataa likownihi mutasifun bisifaati اlkalamaal iyo mahad ilaahay ku mutaysan laha iyo wuxuu ilaahay loo mahadinayaa likamaali incaamihi calayna ilaahay waxa weeyaan nicmada uu noo sameeyey wax la koobi kara ma aha wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha qofka bani aadamkaa inta asiga loo sameeyey haddii uu gooni u fikiro ilaahay waxdaaniyadiisa iyo wuxuu ka rabayuu hore ugu dhaqaaqi lahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun waxaa weya ma hadda ilaahay una sii nacmada ilaahay una wax la koobi kara ma ah marka allahu yuxmadu likamaali sifaatihi wa yuxmadu likamaali incaamihi labadaas ilaahay ma hadda uu ku mutaystaa jala jalaaluhu ayib marka nicmadoo dhanna asaaskeeda min ayna nicmadoo dhan nicmo kasta ilaahay xaggiisa unbay nooga timaada wamaa bikum min nicmati fa min allah bal fiirso waxaa khalad weyn ah inuu ilaahay intaas nicmo uu ku siiyey oo aad markaa mahadinteedana fulaana wax i siiyey fulaana wax ii keenay asaa i badbaadiya ina tiraahdid oo cibaadadii ilaahay laga rabay nicmadaas markuu ku sameeyey inaad shukran lilaahi aada caabudid ood cibaadadii ku gaar inaad cid kale caabudid ama aad cid kale u mahad celisid waxyaalaha waxa weeyaan qofka makhluuqa a ah aan haboonayn inuu ku kaco weeyaan ou ilaahay ka caroonaya jala jalaaluhu walidaalika xadiid qudsi baa jiro ou ilaahay leeyahay addoomankii waan u nicmaynaya qofan aniga ahaynna way ku shukrinayaan bal fiiri ilaahay asigaana iska kayn baray rasuulu noo soo diray nicmada uu noo sameeyey baa lihi sidaana ladiin abuuray min bidaayatikum watantahuuna ilaa kada waxay ahayd jidkaas cad inaan ku socono annaga dhan aladii arsala rasuulahu aladii allihii arsala soo diri rasuulahu rasuulkiisa rasuulka hadda inta wuxuu u muuqdaa in eh, inkastoo mufradka haddii la idaafeeyo oo yacumu ou yahay laakiin nabi maxamed baa si gaara ah hadda ula jeeda iyadoo rusushoo dhan u ilaahay soo wada diray haddana annaga ilaahay mahadgooni ah wuxuu noogaga mutaystaa rasuulkaas fadliga badan oo qiimaha badan ilaahay inuu nagu galladaysta oo afdal ambiyaai ah aladii rasuulkao arsala alladii ilaahu arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa marka fiiri irsaalu rusuli ama irsaalu rasuuli ilayna nicma min allahi wa wa ilaa annaga sideen ku dhaqan lahayn bahaaimtaas waxba kama duunaan lahayn haddii basharka rasuul loo soo diri lahayn basharnimada hoosay ugu dhici lahaayeen walidaalika fiir ilaahi waladiina kafaruu yatamatacuuna wa yaakuluuna kama taakulu lancaam yuu ilaahay ku tilmaamay qolada ilaahay diintiisa diiday ancaamtay lamid marka nicma min akbar الnicam waxa weeyaan irsaalu rusuli adiga qabla kuli shay bani aadamnimadaadi iyo karaamadaadi yaa lagu baraa waxaa tahay horto markaaso adoo makhluuq ah waxaa laguu xirayaa sidaad ula xariiri lahayd can طariiqi cibaadatihi lahu inaad khaaliqaas caabudid bimaa shurica calaa lisaani اlambiyaana aad ku caabudid siday anay ila tahay ma aha marka arsala rasuulahu nicmada sidaas weeyaan marka rasuul in noola soo diro wadiifadiisana ay tahay inuu ilaahaygaasna abuuray na baro wuxuu naga rabana noo xadido waxa weya nicma min nicam illaahi tacaala sidaasay ay ka mid tahay ilaahay rasuulna wuxuu u soo diray rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujat bacda arusul haddii ilaahay rasuul ousaso noo diri lahayn oon anaga caqligeena aan adduunyada ku maamuli lahayn oon hadhowta dambi jidkeed oo dhabtaha aan gafi lahayn haddaan ilaahay la kulanno ilaahayow haddii anaga caqligii aadna siisi karaankeenna intaasuu na tusiyey wax kalena ma aanan garanin aan ku doodi lahayn taasayna u dhicin yaa waxaa lagu yiriyey caqligaagaas aan ku siiyey waxa weeyaan kaligeed lagg keligiis laguguma dhaafin laakiin rasuula laguu soo diray marka rasuulkii markii uu waxa lagaa raba uu ku cadeeyey haddii aad diido markaa kadib waxa wey ilaahay wax xujo aad ku leedahay ma leh wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula ilaahay mana ciqaabayo ilaa uu noo soo diro rasuul nabaro wuxuu ilaahay naga doonay markaa kadib ninkii diida waxa weeyaan ilaahay agtiisa wax xujo ahu ku dooda beri heli kari maayo marka arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi alhudaa waxaa lagala jeedaa maa taxsulu bihi اlhidaaya waxa lagu oo hanuunka uu ku imaan karo ayaa lagala jeedaa wahwa alcilmu الnaafic oo marka bilhudaadaas waxay noqonaysaa alkitaabu wasunna rasuul muxuu noola yimiday ilaahay arsala rasuulahu bilhudaa buu lasoo diray marka rasuulku wuxuu lala soo diray u noo keenay waa maxay kitaab اllahi tacaala huma sunatuhu sala اllahu alayh wasalam labadaas w labadaas ninkii qaatan hanuun kaamil ayuu helaya marka bani aadamka fiiri waxaa lagu leehay caqligaada iyo juhdigaada waxaad ku bixisaa sideed ilaahay risaaladiisa lagu soo dhiibay saad u fahmi lahayd wa hiya mutakawina min kitaab اllahi wa sunati rasuulihi salى اllahu alيه wasalam bilhudaa sidaas yaa lagala jeeda alcilm الnaafic waay almutamathil fi kitaab اllahi wa sunati rasuulihi salى اllahu alيh wasalam wa diini اlxaqi wa diini اlxaqi iyo diintii xaqa ahayd waxa weeyaan waa taakiid markii meeshan loo fiiriyo haddii bilhuda aan ku fasirna cilmi naafic almutamathil fi kitaab illah wa rasuulihi ayagaasaa ah diintii xaqa haddana ah diintii xaqa waa maxay wixii ay kitaabka iyo sunnada ayna amreen oo la qaato waa diintii xaq ahayd wa intaas waa diin marka waxaa lagu idlaaqaa aljaza na waa lagu idlaaqaa oo maaliki ywm اddiin wmaa adraaka maa ywm اddiin diintaas bimacna aljaza bay ku timaada marna waxay ku timaadaa bimacnaa alcamal asaalix meeshaanay haddana u dhowdahay oo ilaahay markuu yiri ina addiina cinda allahi alislaam ina addiina cinda allahi alislaam diinta waxa weeyaan oo dhabta ah oo saxda ah oo ilaahay agtiisa alislaam waay marka diinti maxaa lagu idlaaqay inay islaamki tahay islaamkana waa maxay alawaamir alati jaءa biha الnabiy salى اllahu alيه wasalam min cindi اllahi sawaءa kaanat fi kitaab اllahi aw fi sunati rasuulihi salى اllahu alيh wasalam iyo wixii nagala reebay marka labadiiba waa loo jeeda hadirta oo waxa weeyaan yani abaalmarinta xaqa ahaydna waa tahay ee camalkii saalixa ahna waa yahay diinta ninkii qaato liyudhirahu calى اdiini kulihi liyudhirahu bmacnaa liyucliyahu waxa weeyaan idhaarka waxa weeyaan waa bmacna اlإclاء huwa اladii arsla rasuulahu bاlhudaa wa diin اlxaqi liyudhirahu calى diini kulihi aayaddaasuu iqtibaas ka qaadanaya musanifka marka diinta uu nebi muxamed la yimid iyadoo xaq ah oo cilmi naafic ah yo haddana ilaahay wuxuu noogu gargaaray annaha tacluu calaa jamiici aladyaan waxay dadka diin u yaqaanaan oo laba shayba ay soo gelayso adyaantii samaawiyaheedoo saxda aheed markeedii hore oo dadkii loo soo dejiyey ay taxriifiyeen oo nebiga markii quraanka lagu soo dejinay diin sax saxa ma jirin kula aladyaani alatii qablahu waxaa weeyaan adyaan muxarafa ay noqotay oo waxaa diin ugu soo dhoweedo nabiga xaggiisa soo xigtay waxaa weeyaan Eh, alyahuud wanasaara labada ayagoo diintoodi ku cayaareen oo aayad bixiyeen waxna ku kordhiyeen waxna ka gooyeen yaa la soogi marka waxay noqdeen adyaan muxarafa annaga waxaan ictiqaadsanahay asalkooda diin saxiixa oo ambiya oo fudala lagu soo dejiyey dad fiicanna ay qaateen qaarkii dambeena ay ku cayaareen marka ilaahay wuxuu nabi maxamed ku galladaystay inuu diintiisa ka koryeelayo calى jamiic اladyaan ama diin muxaraf ha noqoto ama diin aan jirin oo sidii wathaniyada iyo buuyadiyada iyo hunduusiyada waxan diin ahayn ay dadka diin ka dhigteen ha noqoto labadaba ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday inuu diintaysa uu nabi maxamed ka saramarinayo oo takuun hiya kalimat اllahi alculya sidaasuu ilaahay u ballan qaaday waa inaan ku mahadinna ilaahay inuu sifadaas gaarka ah uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam gooni u siiyey aayaadkii qur'aanka ahay bayba ku caddahaybo oo liyudhirahu cala diini kulihi sidaas waa wa diini lxaqi liyudhirahu cala diini ay cala aladyaan wa wa ashaas bimacnaa waxa weeyaan eh, ashii istiqraaqiyad aheed cala aladyaani kuliha adyaantoo dhan ilaahay inuu ka saro mariyo diinta nebi maxamed ou la yimid diinoo dhan way ka saraynaysaa ama wixii diin diinahoo markaa jiray oo asalkoodii oo ambiye lagu soo dejiyo la bedelay ha noqoto ama waxay dadka diin u yaqaaniin oon diin ahaynba ha noqotee labadaba ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu ka sammarinay laakiin goormo weeyaan waa markii ayada sidii diintii nabi maxamed siday tahay loo qaato waay marka ishkaaliyaysan kugu imaanin hadduu ilaahay uu noo ballan qaaday diinta nabi maxamed inay ka sarayso maanta muslimiinta maxay u hooseeyaan gaaladii ay kaga saraysaa jawaabteeda biikhtisaar shadiid bal muslimiinta ku laabo oo ma yihiin dadkii diintii islaamkaah sidii loogu talagalay u qaatay ma yihiin jawaabtii waa maya kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga ahayd sidii ilaahay ugu talagalay ma u qaadanay waa maya ummaddii waxa weeyaan gaaladii yaa waxay doonaysaa wixii cizo ku heli lahayd inay ka weeciyaan marka ayadii baa la daba galay marka ma dhici kartaa cid adiga kaa cabsanayso inuu adiga ka sara maratid inuu jidkiid ku saramar leed ku tusiyo jawaabti waa la marka mushkiliinta mushkilada muslimiinta haysata waxa weeyaan maanta xaqi bay sidii laga rabay u qaadanin in tansuru llaha yansurkum marka nasriga ilaahay iyo saramaraynta annaga nala saramariyo waxay ku xiran tahay horta ilaahay diintiisa inaan u gargaarno oo markaan caqiidatan wa camalan inaan u qaadana diinta ilaahay markaa kadibna ilaahay baan weydiisanaynaa gargaarkiisa inuu nasig waana helayna wa kafaa billaahi shahiidan wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiidan markhaatinimo yacni nebi muxamed inuu xaq yahay nebi muxamed inuu xaq yahay waxa weeyaan ilaahay baa markhaati uga filan ciduu kaaga baahan yahay ma jirto marka macnaheedii waxaa meesha ku qarsan <clears throat> nebigan sheeganaya ilaahay inuu soo diray oo ummaddii dacwo ugu yeerayo oo calaa ajli diin dadkii ugula dagaalamaya ciddii oo asiga raacdana u gargaaraya ciddii ka hortimaadana kula dagaalamayo haddii uusan ahaan lahayn min ilaahay xaggiisa laga soo diray intaasoo dhan oo gargaar ah iyo atbaacdaasoo dhan ma heli lahayn oo ilaahay cidku been abuuratay ma dhaafi lahayn inay hore marto imisa ambiya imisaa oo nebinimo oo aan jirin sheegatay fii cahdi nabiy wamaa qablahu wamaa bacdahu imisaa sheegatay xaggay u dambeeyeen marka inuu nebigan xaq yahay in loo markhaati kaca ilaahaygii soo dirsadaa uga filan allaahu aclamu xayثu yajcalu risaalatahu asigaa ilaahay ikhtiyaar ku samaystay bani aadanka kalama kalama showrin ilaahay jala jalaaluhu ugama baahno marka wakafaa billaahi wakafa allahu shahiidan ay macnihi ka dhigan tahay kafaada marka qaarkeed faacilkeeda ba baa lagu ziyaadiya marna waa yimaada wakafa allaahu lmuminiina alqitaala mar waa kaasa faacilki marna ba baa lagu daraa wakafaa bilaahi marka litaxsiin lafdi wa tajmiilihi baa bada loogu daray laakiin faacil marka shahaada nebi moxamed ilaahay baa uga filan inuu nebi yahay annagana waan ku qiraynaa oo ilaahay inuu noo soo diray mucjizaadka uu qur-aanka ugu wen yahay baana lala soo diray ilaahay markuu qofkan rasuulka soo dhiganayo asbaabtii inuu rasuul yahay lagu garan lahaa yaa ilaahay uu soo raacsiya marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkiisa la siiyey dadkii waktigiisa la joogeen indhihiisa ay ku arkeen intii aan gaarina mucjizadiisa kubraada ahayd oo qur-aanka ahayd yaa uga filan markaasuu musanifku wuxuu uri ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu iqraara bihi wa tawxiida wa ashhadu ana muxamada wa ashhadu waxaan qirayaa yani biqalbi wa antiqu bilisaani intaasay ximbaarsan tahay shahaadada fiiriya shahaadada qofka markuu qof kale wax u markhaati kacaya fiiri fulaanow shahaado kaale iyo markhaati markaad leedahay shay aad rumaysan tahay inay sax yihiin qalbiga aad ka rumaysan tahay baad horta markhaati kacay haddana qalbigaada waxay ku jiraad amaama alqaadi ka qiraysaa shahaadada marka labadaas lafdi baa laga rabaa inay an tuqira biqalbika maa tantiqu bihi bilisanika marka an tajmaca bayna aliqraari biاlqalbi wa bayna anutqi biاlisaan wa ashhadu waxaan qirayaa min qalbi wa uqiru bilisaani wa antiqu bilisaani macnaha waxaa waaye carabkaygan aan ku dhawaaqayaa an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin oo xaq ah ila allahu ilaahay mooye waxda waxaa uu yahay ilaahii allihii keligiis ah laa shariika lahu wax wax la wadaagsadaan aysan jirin laa fii uluuhiyatihi walaa fii rububiyatihi walaa fii asmaa'ihi wa sifaatihi ilaahay wax kula wadaagsada inaysan jirin oo huwa alkhaaliqu walmaaliku walmudabiru lkown inuu yahay yaan qirayaa qalbigayga carabkan aan kaga dhawaaqayaa saas wa anlaa ilaaha waxaa laleeyahay laadaas naafiya liljinsi waay haaliban khabarkeeda waa la gooya laa xawla walaa quwata yaa laleeyahay fiiri ayna waa maqan yahay marka khabarka waxaa waajiba in la qadaro an laa ilaaha bixaqin ila اllah laa ilaaha xaqun oo kale wa alla xaq e ma jiro ila allahu keligiis laakiin dadka qaarkeed waxay leeyihiin an laa ilaaha mawjuudun ilaah oo jooga ma jiro ila allah marka ishkaaliyada ku imaanayso waxa aali loo yaqaano kownka way ka buuxaan laakiin xaq ma aha in la yidhaahdo maa in hadda hunduus malaayiin ilaahay caabudaan wathaniyiinta buudiyiinta aaliha bay caabudaan nasaara waxay caabudaan ciisa iyo maryam aaliha weeyaan ayaga fii nadarihim laakiin sida kuwaa loo bixiyo haddii aad tiraahda laa ilaaha xaqun alla xaq e ma jiro ila allahu macnihii waa toosaya waxaan aalihaba ha lagu magacaabay laakiin xaq ma ah baatil waay in hiya ilaa asmaaء samaytumuuha antum wa aabaؤukum ma anzla allahu biha min sulطaan waxa weyan waxaan aalihada meesha taag taagan waxa weyan aad magacyaal isaga magacoodeen laakiin waxay tari karaanba malaha waxay yihiinba malaha marka taqdiirka waxay ku fiican tahay wa ashhadu an laa ilaaha bxaqin in la yihahdo lasoo qadar khabarka alla xaq e ma jiro ila اllah marka nafayta an yakuuna hunaaka ilaahun xaq ila allah marka nafyigii ithbaat baa ka dambeeyo ana alilaaha alxaq huwa allahu tabaaraka wa tacaala saasay imaanaysa fiiri marka waxdahu xaal uu yahay allahdiiba ay adkeynaysaa laa shariika lahuna laa ilaaha i laa ilaahaday lama tahay oo laa shariika lahu ilaahan asiga ahayn oo lala shariig yeeli karo ma jirto marka sidaa weyaan waxdahu markii la yiraahdo asigaa keligiis alla keligiis weeyaan laa shariika lahu alla kaloo koonka la maamulo ma jiro low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata haddii ilaahaas ilaah xaqa allahaas xaqa ah mooye alla kale hadduu jiri lahay koonka dhan waaba fasaadi lahay markaasuu musanifku wuxuu iri wa ashhadu an laa ilaha ila allah iqraara bihi yani anagoo qirayno allaha inuu waxdaaniya leeyahay alla xaq oo asiga keligiis la caabudo inuu yahay waan qiraynaa buuri io wa tawxiidan fiiri wa tawxiidan waxdahudi io ka tarjumaysaa wa tawxiidan io keliyeelis allahaas inuu keli yahay inuu qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaahdo waa sahlan tahay laakiin macnaheedii inad inaad ku baraarugtid ala rabaa haddii macnaha ka laa ilaaha ila allahu maanta milyuun joor waa ku celin kartaa laakiin madmuunka ximbaarsantaha lagaa rabaa inaad dabaqdid walidaalika nebiga wuxuu ri markii kufaaru quraysh ay ka hor yimaadeen you ri hal kelima iidhaha buu ri oo kelimadaas haddaad tidhaahdaan oo tamlikuuna biha alcarab waalcajam markaasa kelima miya haa wa alfa kelima la yihi noo sheeg kuna allah ka dhigay waan leenahay markaas ri quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu markaa waa kala carareen liannahu laa ilaaha ila allahu macnaheedii waxawaay waxa aad meesha ku haysaan oo dhan kulligeed qashqubka ku tuura ood aaliha u taqaaniin allahaas keligoo xaqa ane ee soo qaabilo wuxuu idinka rabana qaata marka way yaqiineen macnaha laa ilaaha ila allahu ay ximbaarsan tahay way ka diideen marka waxaa aad qaabdaro u ah inad ilaahayaad laa ilaaha illa allahu aada leedahay qof kalena aad ka sugaysid inuu nafci iyo duri ku siiyo oo aad ka cabsanaysid hayr اllahi tacaala waxa weeyaan waxyaalaha caqliga diiday ka mid tahay marka waxaa la rabaa inaad ilaaha laa ilaaha illa اllahu markaa tiraahdo macnaheena inaad fahmaysid shuruudeedina aad fahmi karaysid ayb wa ashhadu ana muxamada cabduhu wa rasuuluhu slى اllahu عalayhi wعalى alihi w صaxbihi wslama tasliima maziida ama bacd w ashhadu waxaan qirayaa yani min qalbi uqiru min qalbii wa antiqu bilisaani ana muxamada cabduhu inuu yahay ana muxamada nabiga magacyaalkiisa magac kamid a waa ana muxamada midkii lamahad badiyey cabduhu inuu yahay muxamada ismu mafcuul waa min xamada ka timid marka midkii la hadiyey cabduhu inuu yahay yaan qiraya nabi muxamed axmedna waa la yidhaahdaa muxamed waa la yidhaahdaa khaatam rusul waa yahay almaaxi alxaashir alcaaqi min asmaa'ihi sala allahu alayhi wasalam marka ana muxamadan muxamed inuu cabduhu yahay bal fiiri kelimada meesha laga bilaabay cabduhu markii lagu yiri waxaa la yidhahdaa nebiga ammaan la ammaano oo in lagu sifeeya inuu ilaahay cabdi u yahay ka weyn ma jirto walidaalika maqaamaadka qiimaha leh ilaahay markuu raba inuu nebi maxamed ka hadlo cabdinimou ku sifeeyey subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam markii nebiga la rafcinaya oo leylat alisraa walmicraaj kor loo qaadayay markuu ilaahay inuu isaga ka hadla ou raba cabdinimou ku sifeeyey wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada cabdullaahi baa lagu sifeeyey marka inuu adoonka cabdinimo lagu sifeeyo kamaal alcubuudiya adoonka wax ugu wanaagsan ma jirto inuu cubuudinimadii uu muujiya marka nebi maxamed wax sifadaas cubuudiyaji xaqiijiya isagaa ugu horeeyo ilaahay intuu abuuray oo cabdinimadaas sidii la rabay uga soo baxay afalaa akuunu cabdan shakuuran ilaahay uu ku tilmaamay marka wa ana muxamadan cabduhu macno kalena way ximbaarsan tahay oo oh, haddii nebi muxamed oo inta fadli iyo maqaamaad ilaahay uu siiyey aan la koobi karin ee ay ku soo dhammaatay inuu addoon yahay qof bani aadan ahoo wax sheega kara ilaahay inuu wax laleeyahay miyaa jirto fulaan ninkan qudbu lawliyaa waay ee ilaahay buu koonka la maamulaa ee asigaabaa dur io nafci bixiyo waxa weeyaan waa waa quzacbalaat weeyaan waxa weeyaan aلdur wالnafcu wاlcaطaaءu wاlmancu ilaahay baa iska leh qof bani aadan ina wax kuma laha adoonnimadaas inaad adiga xaqiijisid wax kaaga wanaagsan ma jiraan marka wa ana muxameda cabduhu wa rasuuluhu inuu yahay midkuu soo diray ilaahay baa noo soo adeejiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul waa nin wax loo soo dhiibay falanasalanna aladiina ursila ilayhim walanasalanna almursaliin waan ugula imtixaanaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rusushi waa la horkeenayaa qiyaamada dadkii loo soo diray maxay idiin soo gaarsiiyeen maalinkaas ma dhihi kartid kitaab ilaahay ma laguu soo diray alam taأtikum rusulu minkum yatluuna calaykum aayaati rabbikum aa lagu leeyahay ma idiin timid rusul waxaan leenahay balaa aye kitaab ma idiin keeneen balaa macnaheedii ma fahamteen balaa rasuulka xilkiis waaba ka dhacayba intaas hadii adiga aad hortiisa qirta allahuma hal ballaqtu buu nabiga saxaabada ku yiri maalinkii xajat اlwadaac risaaladii inuu gaarsiiyey sidii loogu talagalay inuu u gaarsiiyey markay cadaato xilkii rasuulka waa ka dhacay annagiiba marka nugu soo gadoontay annagaana leeyahay marka maxaad ku camal fasheen maalinkaas baa waxay bilaabanaysaa ninna waxa weeyaan waa jawaabta waa ku adkaysanaa oo sidii la rabay buu ka soo baxay ninna yatalacsam qaarna waxay leeyihiin yaa laytanaa nuraddu markaana ilaahu mar leena celi dadaa ku amaa yaa ku yaa ku yaa ku calaan marka haddaad maanta joogtaa waayo marka warasuulahu allhi rasuulkii la soo diray oo lala soo diray waa maxay risaala lala soo diray risaaladaasna waxa weeyaan alkitaab almatluu wa sunnat lmaqru'a ayib markaasaa waxaa la yiriyay wa warasuulahu marka rasuulka adoon ilaahayna waa yahay laakiin wax buuna dheer yahay oo waa maxay waxa weeyaan mukhtaar min qibal illaahi ilaahay ba asiga naga doortay sidaas waay ikhtiyaara ku dhacay asiga marka markii rususha la dhihi jiray warmaad wax noo keentaan oo inaad adinka oo aad koonka wax kaleedihiin leedihiin marka wamaa lanaa ilaa an natawakkala cala allahi marka ayaga dhan waxay ku calaa dhihi jireen anaga ma nihin ilaa rasuul unbaa nahay risaala unbaa noola soo diray macnaha waxay dhihi jireen dadkii markii ay rususha inay diidaan ay rabaan maa antum ilaa basharun mithluna adinka ma tihiin ilaa bashar anigana lamid ah eh. ilaahay macnaa suura gooni idiinma samaynin shakli gooni ma lehdihiin awood dheeraade ma lihdiin bashar un baa tihiin rususha ma dhihin marka anaga bashar ma nihin ma dhihin laakiin maxay yidhaahdeen qaalat rusuluhum in naxnu ilaa basharu mithlukum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih wma kaana lana an naأtiyakum bsulطaani ila biidn اllah kalaam sariix rusul kasta saasay dhihi jireen annaga waxaa weeyaan bashar baa nahay sax in naxnu ilaa basharu mithlukum laakiin maxaan idin dheernahay idin dheernahay walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih ilaahay ninkou doono yuu ku galadaysta hou rasuul ka dhiga marka anaga rasuul baa nagala dhigay basharnimadeenina waa nahay laakiin risaala yaa ilaahay nagu manaysto adinkaa ladinkiin soo diray inaad risaalada naga qaadataan markaasaa waxay yidhahdeen wamaa kaana lanaa an naأtiyakum bisulطaani ila biidn اllah waxa aad sheegaysiin oo wax basharka ka duwan inaan la nimaado anaga min cindinaa lama imaan karno oo haddii xataa mucjize ay noqoto inaan la nimaado inuu ilaahay idin bixiyo ou ilaahay mucjisada nasiya mooye waxaan anaga la imaan karnoon awood ahoon dheeraad aho oon dadka dheernahay ma jiraan markaasay yidhaahdeen wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun marka fiiri bikuli saraaxa waxa weeyaan khaaliq iyo makhluuq wax ma wadaagsadaan makhluuq waa marbuub khaaliqna waa rabbigaas weeyaan marka wixii in laysku dhex yaaciyaa la diidaya adoomanka ayan kaanuu min jibriil ka soo bilaaw ilى anbiyaaءi اllaahi kulligood waa cabiidu lilahi tabaaraka wa tacaala marka saasaa la rabaa in loo ogaado salى اllahu alayhi wعalى aalihi wa saxbihi waslama tasliima masiida salى اllahu calayhi alla ha amaano nabi muxamed wa calىa aalihi aalkiisana alla ha amaano iyo wa saxbihi asxaabtiisa wasalama alla ha nabadgeliyo tasliima nabadgelin masiidan dheeraad ah waxaa la yidhaahdaa wa sala allahu marna salaadka waxaa weeyaan ilaahay xaggiisay ka timaadaa oo sida hadda oo kale aan ka dalbayno sala allahu calaa nabiyihi baan leenahay waxaan u jeednaa ilaahay ha ammaana rasuulkiisa in kaanat asalaatu min allahi fa hiya athanaau calaa cibaadihi athanaau calaa cabdihi ilaahay addoonkiisu ammaanaa salaad la yidhaahda marka inkastoo jumhuur mutaakhiriin waxay u yaqaanaan salaata bimacna raxma inay tahay waxaa laleeyahay ma aha salaadka bimacna thanaa waay inaysan aheena waxaa kugu daliil ah ilaahay qowlkiisa ulaaئika calayhim salawaat min rabihim wraxma salawaadkii hadday raxmo ahaan lehed raxmo laguma cadfi laheen wاlcaطfu fi اlasli yaqtadi اlmugaayara waa mid midda labaad waxaa la yidhaahdaa hadda haddii nin laguu sheego fulaanu maata sala allahu calayhi wasalam ma dhehis laakiin raximahu llah baad leedahay maxaa yeelay inay salaadiis ka duwan tahay raxmadii waxaa kugu daliil ah eh, alsalaatu calaa gayri alambiyaa khilaafaa ka joogto in lagu salin karo istiqlaalan tabacinimo lama diidano laakiin eh, qof gooni ah fulaanu sala allahu calayhi wasalam lama dhihi karo laakiin raxmat ullaahi caleyhi waaba matluubba inaad tidhaahdo qofkii walaalka ahaa haddii laguu sheegay inuu dhintay inad an tataraxama caleyh nuqdada kale waxa weeyaan salaad macnaheedii thanaa yaa ka wanaagsaneen badan oo ilaahay qofka uu ammaano bimacnaa raxmadii dheeraad haddana ammaanu sii mutay waay marka waxaa haboon in la yihahdo asalaatu min allahi calaa cabdihi thanaa sidaas weeyaan wa min almalaaikati adducaa alistigfaar wa mina adducaa markaan annaga haddaan ihahdo sala allahu alayhi wasalam ama allaahuma sali calaa cabdika muxamed haddaan idhaahdo waa u ducaynaynaa haddii malaa'igtana waa waa u gufraan dalbaysaa ilaahayna yusni calayh sidaasaa ugu dhow kamaa qaala abulcaaliya salaat ullaahi calaa rasuulihi thanaa'uhu calayh fi lmala'i laclaa buuri ninkaa taabiciga ah yaa wuxuu iri salaat ullaahi calaa rasuulihi macnaheedi thanaa'uhu calayh fi lmala'i laclaa ilaahay oo ammaano nabigiisa oo mala'i laclaa ku dhex amaana malaa'igtaas wa calaa aalihi nebiga aalkiisane ayagana dushoodu ammaan alla ha yeelo marka alaal haddii muqaabila saxbi loo sheego waxay noqonaysaa aqaaribuhu wاlqowl الraajix aalka nebigi waxaa weeyaan banuu cabdmuطalib iyo banuu haashim yaa lagala jeedaa wahum aladiina taxrumu calayhim الsadqa marka wman duunahu min baabi awlaa inuu nebiga caliy bn abi aalib faatima wاlxasan اlxusein waxa waye cumdat اlaali waay aswaajuhu min aalihi salى اllahu alayh wasalam laakiin waxa weeyaan lafdiga ugu awsacsan oo caamka ah waxa weeyaan in aqaaribuhu min bani cabdilmuطalib min bani cabdimanaaf iyo wa bani haashim in la yidhaahdo ay wanaagsan tahay marna aalka waxaa loola jeedaa bimacnaa atbaacihi salى اllahu alayh wasalam wa saxbihi iyo nabiga saxaabtiisa wa hum khayru الnaasi nabiga saxaabtiisa waxaa lagala jeedaa man ijtamaca bالnabiy sal اllahu alيه wasalama xaya wa maata calى اlislaam man ijtamaca bالnabiy salى اllahu alayh wasalam في xaali xayaatihi nebiga markuu noolay dadkii la kulmeen wa maatuu cala alislaam nebiga markuu dhintay kadibna islaamka aan ka ridoobin ee islaamka ku dhintay kaasaa saxaabi la yidhaahda ayagaa marka darajaad u kala baxsan dadkaas saxaabada ah waxaa weeyaan waa khayru lumma w nebiga khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum marka qarnu asaxaaba hum afdal اlquruun وسلم تسليما kثيirا سلم تسليما kaثيirا السلاam waxa weeyaan السلاam بمعنىa نabadgelyo أn يسلم الإنسان miن الآaفاaت salaad tii horena duco oo khayr inaad heshid bay ahayd tanna aad dhibka nabadgeshid sidaas weeyaan تسليima مaزيda waa تأkiid leewo wasalama alle ha nabadgeliyo tasliima nabadgelyo masiidan fiiri nebi maxamed yaa loo baryayaa ilaahay inuusan dhib uusan ku dhicin asiga iyo waxay raacsanba marka inay ayaga ilaahay wax la lahaadaan iska dhaaf ayagaa loo baryayaa inuu ilaahay dhib ka badbaadiyo waa dad makhluuqiin a oo mucaraduun lilaafaat walmasaa'ib inay ku dhacda aan eh, aan ka marnayn marka ilaahay baa loogaga baryayaa inuu ka badbaadiyo wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin